lixda wax kastoo markaa la labeeyey shafci waa la yidhaahdaa witridii bay markaa ka soo horjeedaa halkan waxaa loogala jeedaa in laba qofoo wax wada lahaa midkood markuu qaybtiisa iibiyo uu kii kale xaq u leeyahay inuu xoog kaga qaato kii iibsaday inuu ka jiito kii eh, ninkan ay shuraakada ahaayeen wax ka iibiyey wixii laga iibiyey inuu ka jiito awood sharci ahaaneed uu u yeesho arintaa ayaa shufca la yidhaahdaa wuxuu ihi washufcatu shufcadu oo ah inuu qofku ka qaato shariigiisu ama ninkan shurakada ay wixii uu iibiyey cidii iibsatay uu ka qaataa waajibatun ay haabitatun waa arin sugan bilkhulati waxay ku sugmaysaa markii khulda ay timaado wax la wada yeesho duuna aljiwaar kuma suganto jaarnimada shufcadu waajibay iyo de way iska isticmaalaan adduyuun alwaajibana waynu soo maraysaa maa wajiba min adduyuun ama lam yajib maxay ujeedaan wajabadu waa bimacnaa habata waa hubuudki waa sugnaanshihii marka waxay ku sugnaataa shufcadu oo xaq loogu yeeshaa waxa loo yaqaano khuldatulishtiraaك markii qofku uu qofka shariik la yahay uu shirkad la kula jiro yani ay wixii wadaleeyihiin waxaa laga hadlayaa waa dhul sidaynu arki doono dhul aad qofkan wadaleedihiin oon idiin qaybsanayn markuu qeybtiisii maala nus iyo nus baabad u wada lahaydeen nin unbuu ku yihi halkan nus baan ku hebel waan la leeyahay dhulkan hebel baan isla adigu ku wareego intaa marka muxuu iibiyey qeybtiisii markii aad ogaato xaq baad u leedahay inaad tiraahdo anaa ku wareegey muxuu kaa qaaday lacagtu kaa qaaday misay ahayd ood lacagtii ka qaaday u celiso meeshiinaad adigu wada yeelato waa sidaa shufcadii hadaba markii waxaan la wada leeyahay bay shufcadu suganta laakiin jaarnimo kuma sugnaato oo booskii booskaaga ku xigay ninkii lahaa hadduu iibiyo xaquma lihid inaad tidhaahdo anaa jaar la o u xaq leh waxa weeyaan wixii uu ku siiyey baan kuu celinayaa meeshiina anaa qaadanaya xaq uma lihid jaar baa tihiin waxba ma wada lihidin mar haddaydaan waxba wada lahayd oo aydaan shurako ahayn shufca ma jirayso washufcatu shufcadu waajibatun ay haabitatun mid sugnaanaysa weeye bilkhulati ay bilshtiraaki khuladu ishtiraak iyo mujaawaraba way noqonayso wanagii khuldadii zakada kusoo marnae khulada halkan waxaa loo jeedaa khuldatulishtiraaك in wixii la wada leeyahay markii wixii la wada leeyahay ayay shufcadii sugan tahay fii maa yanqasimu duuna maa laa yanqasimu shufcadu waxay gashaa dhulka wixii aan wixii markaa qaybsamaya laakiin wixii aan qaybsamayn haba la wada lahaadee shufca ma gasho yacni maalan meel yaroo qol baad qof wada leedihiin qolkaasi wuu yaryaho haddii la kala qaybiyo laba qol ma noqonayo waxyaalo kalo meel yaroo wax la dhigdhigto uu noqon karaa haddii la qaybiyo laakiin laba qol ma noqonayo maalan hadda waa la jiifsanayo jiif iyo hurdi iyo loo isticmaalaye isticmaalkii meesha uu ka baxaya haddii la kala qaybiyo kaasi waxaa la odhanayaa waa maa laa yanqasim waa waxaan qaybsamayn la yidhaahda waxa qaybsamayaana waa waxa haddii la qaybiyo qayb walba de waxa weeyaan qaabkii sidii loo isticmaali jiray markii hore loo isticmaali karayo iyadoo la qaybiyey haddana isticmaalkiisii hore uu baaqi ahaanayo marka waxa qaybsamaya hadaba ayay shufcadu gashaa haddaad qol yar qof wadaleedihiin ama aad suuli wadaleedihiin oo aanu qaybsamaynin xaaladdaa iyadaa haddii ninkii aad wadalahaydeen lahaydeen uu mid kale intiisii ka yimi u yihahdo adigu ku wareego uu shaha yar waxoogaa lacaga ka qaato oo kii meeshii kula yeesho wuu iskale kaa yeelanaya xaq uma lihid inaad tidhaahdo anaa ku wada wareegaye maca salaama sababta sidaa loo yeelay iyo arimaheeduna markaynu daliilka iyo hawlahaa galno ayaynu insha allahu tacaala cadayn doonaa lakiin imika xukunkan baynu sheegeynaa marka haddii wixii uu munqasim iyo wax qaybsami kara uu yahay ayuunbay shufcadu imanaysa haddii wixii wax qaybsamaya aanu ahayn shufco ma jirto fii maa yanqasimu wixii qaybsama ayay markaa shufcadu gashaa duuna maa yanqasimu wixii aan qaybsamin ee la qaybiyo manfacadii loo maaragtay markii hore eh, lagu watay ay burayso kaa shufca ma gasho wa fi kulli ma wax kasta ayayna ku sugnaataa shufcadu laa yunqalu oo aan la rarin min alardi dhulka aan laga rarin wax kasta oo aan la qaadin ay shufcadu gashaa wax kastoo aan dhulka laga qaadin kal caqaari sida dhulka laftiisii caqaarku waaba dhulka laftiisi waa hantidii maguurtada ahayd caqaarku hantida maguurtada ah ha ahaato muxuu ahaayey dhulka laftiisii iyo dhismayaashii ku yaalay hantidaa maguurtada ah iyo wa hayrihi hayrkiiba buu yidhi oo hayrkiisa waxaa loogala jeedaa waxyaala kas wax kasta oo loogu talagalay inuu dhulkan ku sugnaado aanu ka tegin sida geedihii lagu beeray oo kale iyo muxuu ahaaye waxyaalihii laga dhisay haddii barkad laga sameeyey iyo muxuu ahaa waxyaalihii waagii hore dhagax ama dhagaxii wax lagu ridqi jiray qolyahan carabtu waxay samayn jireen dhagax weyn dhulka lagu sugo oo lagu maarata waxa weyaan kiisa hoose dhulka ayaa lagu nabayaa oo laguba dhejinayaa kan dushee la wareejinaya uunbaa laga dhigayaa markaa waa dhagax weyn waxay ku ridqi jireen iyagu sideennan gacanta inaga maarata dadkeennii hore markii wax la ridqayo dhagax hoosoo dhulka yaalo iyo mid kaloo dumarku ay gacanta markaa kuga shaqaynayaan iyo wax lagu shiidi jiray laakiin carabtu eh, raxaabaad kutubta ku arki kartaan waxay samaynayeen dhagax weyn oo dhulka haysta oo laguba dhajiyo dhulka kan kale ee la duldhigayaana wuxuu noqonayey mid markaa eh, la duldhigo oo markaa waa dhagaxaa weyn meel yaroo la qabsaduu lahaanayo saasaa loo wareejinaya meel yaroo dalooshuu leeyaho lagaga shubayo wixii la ridqayey intan sanana saasaa loo wareejinaya marka kaasina dee kiisan hoose waxaa loogu talagalay halkaa inuu ku sugnaado marka haddaad booskiiba iibiso booskan iyo waxanba haddaad wada lahaydeen oo aad iibiso wixii qaybtaadii de waxa weeyaan ninkan markaa shufcadii wuu yeelanayaayo dhulkiina qaybtaadii isagaa la wareegaya dhagax shiidkan aad wada lahaydeen isagaa la wareegaya geedihii aad wada lahaydeena meesha ka dhisnaa isagaa ku wareegaya dhismayaashii meesha kaaga dhisnaana isagaa ku wareegaya marka waa maxay waa dhul iyo wax loogu talagalay dhulkaa inaan laga rarin sida geedihii oo kale inaan laga rarin baa loogu talagalo geedku halkaasu iskaga oolaya mar haddii geedka meesha lagu beeray ujeeddada dantu waxa weeye inuu geedkaasi meeshaa ah, uu dee ku yaallo intii uu jiro dhismayaasha laga dhisay iyagana de waxa weyaan maqsuudku waa inuu dhismahaasi halkaa weligii ka dhisnaaday intii ilaahay subxaana watacaala uu qoray dhagaxaa lagu dhajiyey iyo waxyaalahaasina waa la xukun iyo darkii iyo berkadihii iyo wixii lamidka ah marka waa dhul iyo wixii dhulka soo raace u ah ee dhulkaa ku dhegan ayaa markaa ay shufcadu gashaa wa fii kulli maa laa yunqalu waxay markaa kalo shufcadii markaa ay geli wax kasta oo aan la rarin oo ama guurto ah min alardi dhulka aan ka guuran kal caqaari sida dhulkiiyo dhismihii iyo wakayrihi wixii kale ee maguurtada ahaa ee halkaa markaa isaguna ku ku dheganaanayay ayaa markaa qofkii uu ku wareegaya bihamani lacagtii ayuu qofku ku qaadanayaa aladii waqaca calayhi اlbaycu iibku ku dhacay toban kun oo doolar baa lagu kala iibsaday sheerkaasi qaybtaasi tobankii kun baad markaa dee keenaysaa oo dhigaysa markaasaad markaa dhulkii adigu ku wada wareegeysa lacagtii markaa lagu heshiy xataa haddii doono markaa markii iibku dhacay ee iibku uu laasimay kadib haddii wax layska saamaxay adiga saamaxaddaasi kuuma taalla hadduu kani kaa saamaxayo isagay u taalla lakin hadaanu kaa saamixin waxa weeye lacagtii oo dhammaystiran inaad bixiso wey wahiya calى اfawr waa degdeg markaad ogaatay inuu ninkaas wiiisii iibiyey waa inaad si dhaksa ah aad markaa u tiraahdaa shufcaan ku qaatay oo ninkii aad tiraahdaa ana la wareegey lacagtaad adigu leedahay laakiin haddaad waxoogaa ka yar waan ka fikirayaa iyo hawlaha aad geliso xaqii waa dhacay ninkanna shariik buu kula noqdo meeshii waa kula leeyahay wahiya cala alfawri marka waa si deg dega in markaa waxa weeye qofku uu u go-aansado yihahdo markaa waxa wey waan qaatay fain akharahaa hadduu dib dhigo maca alqudrati calayha isagoo awood u lahaa inuu qaato yacni ogaa wuu ogaa wax u diidayay oo ku qasbayey cid markaa tiri ma qaadan kartid may jirin ama maalan lagama qarinin lacagtae lacagtii lagu kala qaatayna wuu ogaa markaasuu deetana haddana iska dib dhigay xaq uma yeelanayo lakin haddii awood aanu ulahaynoo maalan lacagtii lagu kala iibsadayba mu ogeyn wali misa ku kala way yar meermeeriyeen markaa waxa weeye de waxaa leeyahay qaadir mu ahayn muu qaadanba karo adaan qiimihii ogeyn ma qaadan karo markaa waa loo cudur daaraya hadduu kaasi markaa de waxa weeyaan sugo inta uu bal qiimaha ka warhelaya inta uu yahay ilan qiimihii baa laga yaabaa hadduu badan yahay inuu iska daynayo haduu yar yahay isle waa iska bixin kartaana uu ku qaadanayo fain akhara hadduu dib dhigo maca alqudrati calayha isagoo awooddii uleh balat way buraysaa waidaa tazawaja mraata hadduu haddaba nin gabadh guursado calaa shiqsin shiqsigu waa waxaa qaybtaa aan soocnayn weey ayaa shiqsi la yidhaahdo ilaa ninkan imika booskani ama dhulkan qayb buu leeyahay laakiin qaybtiisii dee ma xadidnoo lama laha waa qaybtaa ama qaybtaa galbeede waad wadaleedihin ubaa laleyo kaasina nus buu leey kana nus marka markaanay qaybtii soocnayn baa maxaa la idhaahdaa shiqsi wa tazawaja imra'atan haddii uu gabadh ku guursado calaa shiqsin qayb hadduu ku guursado akhadahu shafiicu shafiicna waa ninkan isaga shufcada wax ku qaadanaya ka waa kala fahamto kan wax maaragtay waxa weeye sheerka meesha ku lahaaye wixii la kala iibsaday jiidanaya maxaa la yidhaahdaa shafiic kan soo galay ee laga qaadanayana waa mushtari waa ninkii meesha iibsaday kan iibiyeyee wixiisii la kala qaadanayaana baaicna waa la odhanaya waa iibiye sidoo kale shariikna waa la odhanaya waa ninkii meesha de shariiga ku ahaa haddaba wa idaa tasawaja imra'atan markii uu nin shariik ihi oo nin kale waxlalihi u guursado gabadh calaa shiqsin waxaanu ku guursaday qayb uu maala dhul ku leeyahay akhadahu shafiicu kii meesha la oo maanta shafiic noqday oo shufco xaq u yeeshay wuxuu qaadani dhulkii muxuu hadaba bixinaya gabadhii la siinaya la waa tan dhulkii laga qaatay ay meherka u heshee bimaharilmili dhulkii hala qiimeeya la odhan maayo e maxaa la odhanayaa iyadii baa la eegayaayo iyadoo kale maxaa lagu meherin jiray baa la odhan wixii iyadoo kale lagu meherin jiray la siin dhulkii loo qiimeyn maayo maxay ku dhacday gabadhani dhulkeedani waxaa laga yaabaa dhul qaaliya inuu ahaa oo dhulkaa mooyaane aan iyadu waa weeyaan dhulkii oo labaatan kun oo doolar noqonaya haddii maaragtay meherkeedii afar kun noqonayo boqol garaam oo dahaba iyadoo kale lagu meheriyaabaa le boqolkii garaam ee dahaba waa afar kun oo doolar dhulkana meherka loo siiyeyna inanta wuxuu ahaa labaatan kun marka miyaan halkaa dulbi ku jirin may marka horeba marka horeba inagu maxaynu eegeynay haddii la kala iibsan lahaa oo lacag la kala siisan lahaa maxaa la odhan lahaa shafiica bixi ya lacagtii uu bixiyey ninkan iibsaday soo ma miyaynu odhan lahayn dhulka hala qiimeeyo oo dhulka bal hadda qiimihiisa hala eego maynaa nidhaahneen waxaynu odhan war adigu maxaa kaa baxay soo ma waxaa ka baxay unbaa la siinay markaa dee inantani lacagi kamay bixin laakiin maxaa lasw laysdhaafsaday dee nafteedii iyo iyo markaa dhulkaa laysweydaarsaday markaa iyada dee nafteedii baa markaa waxa weeye ninkan u xalaalowday wixii ka baxay markaa wuxuu noqonayaa budcigeedii buu noqonaya dee markaa budcigeedii ayuunbaa loo eegaya budcigeedu mahrulmili buu leeyay markaa mahrulmili baa halkaa uga soo baxay la eegi maayo dhulka waxay la mid tahay uun haddii dhul labaatan kuna uu ninkani iibsado afar kun siisto dhul labaatan kuna hadduu iibsado uu afar kun siisto oo tiro anaa ku wareegaya miyaa lagu odhanaya da dhulka waa labaatan kune ninkan saayiraad baa loo sameeyey haddaba adigu labaatanka kun iska b miyaa lagu odhanaya laguma odhanayo afartaa kun baa lagugu leeyahay ninkaasi u bixiyey markaa gabadhanna dee nafteediibaa ayaa dhulkan lagu bedelay markaa iyada nafteedii ayuunbaa la eegayaa meherka wixii u noqon jiray markaa dee boqol garaamoo dahabay ahayd boqolkii garaami dahabaabay kugu leedahay waidaa tazawaja hadduu ku guursado imra'atan gabadh calaa shiqsin qayb dhule qayb maalan qayb markaa uu dhul ku leeyahay akhadahu shafiicu ninkii shafiica ahaa ee ninkan dhulka lalahaa ayaa qaadanaya bimahrmili maanta dee lacag lama kala qaadanayno lacagtaa bixiye mahrulmili buu markaa bixinaya wain kaana shufacaau haddii haddaba shufacadu shufacaa waa jamcu shafiic nimankii shufacada noqonayay dhulka ninkan lalahaa haddii ay yihiin jamaacatan koox waa masale iska cusub xaggii meherkii yani maskaxda aan kusii hari waa masale iska cusub oo dhan u taalla dhulkii ninkani qeybtiisiibuu iibiyey qaybtiisii markuu iibiyey laba ama saddex nin baa meesha lalahaa saddexdii ninba maxay noqonayaan mid waliba shafiic buu noqonaya waa shufacaa marka haddaba markay koox yihiin buu yidhi istaxaquuhaa dhammaantood xaq bay u yeelanayaan shufcadii markaama mid baa iska wada qaadanoo ma u soo horeeyaa maya way u wada taallaa calaa qadri اlamlaak sidii ay hantida u kala lahaayeen ayuunbay qaybtii la iibiyeyna u kala qaybsanayaan yani maalan meesha afar nin baa lagu lahaa afar nin baa lagu lahaa nin baa wuxuu lahaa maalan ulus marka saddex meelood loo qaybiyo meel ahaan isagaa iska lahaa ama malaha boqolaydaad fahmaysaan dhulkan midi boqolkiiba konton buu lahaa boqolkiiba konton waa nus bay noqonaysa midna wuxuu leeyahay boqol kiiba shan iyo labaatan halkaasoo shan iyo toddobaatan ma ah labada kalena shan iyo labaatanka soo hadhay bay isla leeyihiino midkiiba boqol iyo labiyo toban iyo ayuu lahaa hadda soo ma arkeysi haddaba kii shan iyo labaatanka lahaabaa qeybtiisii iibiyey oo ninka iibiyey yaa meeshan laleh mid boqolkiiba konton leh iyo laba mid waliba boqolkiiba kiiba labiyo toban iyo badh leeyahay waxaynu odhanaynaa usow saddex ma tihidin wixii waa qaybsanaysaan deetana kan markaa lahaa boqolkiiba shan iyo boqolkiiba kontonka lahaa iyo labadan intoodii markii la ysku daro labadooda markii la ysku daro isagu ku libilaami oo labadoodo shan iyo labaatan leh ayuu isagu kulli minlaamayey sow maha waxaynu leenahay markaa wixii marka saddex meelood baa loo qayb qaybtii yarida la iibiye shan iyo labaatan ka ahayd saddex baa loo kala qaybin markaasaa laba isaga la siin si ugu libin laabma intay qaateen meeshii soo hadhayna labadooda ayaa loo kala jeeyay markaa markuu isagii laba qaato ayay iyagii labadoodii isku qaadanayaan hal meelood ilan markooda horeba labadoodu shan iyo labaatan bay isku lahaayeen boqolkiiba isaguna muxuu lahaa boqolkiiba konton oo labadooda isku jiru ku libin laami marka qeybtii la iibiyey baynu intaynu saddex meelood u qaybinno iyaynu laba meelood isaga siin labadoodiina hal meelood meel baynu isku siini lacagtiina saasay noqonaysa oo lacagtii la kala siistayna inta saddex meelood loo qaybiyo iyaa laba adigu bixi lo odhanaya ragga ka xoolo badan tahay laba meelood qaadanaysaa ka badan laba meelood lacagtii adigu bixi iyaguna meesha soo hadhay iyay kala qaybsanayaan oo midba nus bixinaya saasay markaa noqonaysa wain kaana shufacaau haddii dadka haddaba shufcada lihi jamaacatan ay koox yihiin istaxaquuhaa way mutaysanayaanoo dhammaantood shufcadii way soo gelayaan ala qadri اlamlaaki sidii markaa ay hantida u kala lahaayeen ayay shufcadiina u kala qaadanaya faslu fi qiraad fasalkani wuxuu ka hadlayaa qiraadka oo culimmada qaarkood madaahibta kaliya ay shirkada geliyaan madaahibtena madhabkeena laftiisa kutubteenna waaweyn qaarkood baa ayaa sharikaadka geliyey qiraadku waxa weeyi mudaarabana waa la idhaahda asalkiisa waa qiraad waa laga keenayaa qardi waa goynti oo ninkan shaqaalaha macaashkii qayb kamida ah loo jaraya qiraadku waxa weey waa inaad lacag ama aad u dhiibto qof ku shaqaynaya faa'iidadana aad qaybsanaysaan ama si siman ama si kala badan kolma sidaa ku heshiisaan marka waa xoola iyo xoog baa la ysku darsanayaa meesha adigu xoolihii baad keenaysaa iyo hantidii isaguna buu gelinayaa oo baayac mushtara ka baayac ku baayac mushtaraynayaa markaasaad markaa faa'iidadiina aada wada yeelanaysaan taasaa markaa qiraad la yidhaahda mudaarabana waa la yidhaahda walilqiraadi qiraadkii waxaa u yaala arbacatu shuruud afar shardi baa u yaalla afar shardi yaa u yaalla kow an yakuuna calaa naadin waa in waxaan marka hore laysu dhiibaya lacagta waa laysu dhiib maalka laysu dhiibayaa waa inuu ku gunto an yakuuna calaa naad waa inuu ku guntamo caqdigu naadi waa lacagtii caddaanka ahayd min adaraahimi wadanaaniir oo daraahim iyo danaaniir waa in lacag waxa weeye caddaanaho yani lacag aan maal ahayn xoola waa inaan laysu dhiibin kare waa in lacag laysu dhiibay wey ninkan waa inaad lacag u dhiibtay toban kun oo doolar labaatan kun oo u dhiibin eh, wax aan markaa lacag ahayn waxaan lacag ahayn waa inaanad nin kale u dhiibin marka de way horena way noo soo martay sharikaadkii waynu ku soo marnay waa isla xukunoo lama yeelayo alaab dukaan taalla oo inaad ninkii tiraahdo alaabtan dukaankaa taalla waan qiimeeyo qiimeyn baan ku samaynay intaasoo daasadood caano maaratacaanaa yaalla intaasoo kiisho bariisa oo noocaasa intaasoo daqiiqa intaasoo sonkara qiimihii isku geyn toban kun oo dollar bay noqonaysa waa ku kaasa shaqeeyo wixii faa'iide aynu wada leenahay inaad ku tiraahdo uu waayahay uu yidhahdo inankii dukaankii markaa halkan uu markaa waxa weye ka hawlgalo sharci ma aha waxay la mid tahay in labadii ninee dukaanka isku darsaday masalaa jirta markaa halkaa shirkadda aynaan baraarujino dhib ma laha inaan imka ku dacaal dhownaayeen halkaa waxaa la ogolaa beriis iyo beriis inaad isku darsataan haddii isagu uu keeno adna aada keento oo isku darsataan shirkaddu way guntamaysayo waa caadi hadhowna de waa wey saad u waa la garanaya waayo beriiska isku noo bu beriisku isku nooc ahaa adiga intaad intaad beriiskaad keentay la garanayay isagu intuu keenana la garanayay saa waad ku shuraakoobi kartaan laakiin halkan maanta haddaad xataa beriis u dhiibto aad tiraahdo beriiskaa ku shaqee waxyaala isku jirjira maad keeni beriis keliya ad udhiibto markasaa tir ku kaasi saddexdaa gadbadood beriiskaa ka bilowo iibi wixii aad ka soo heshaan haddana kusii ganacso faa'iidana inoo qaybi lagaa yeeli maayo waayo dulmi bay arrintaasi keenaysaayo ha dhowtoole haddaad ninkii ku tiraahdo horta saddedii s saddex gadbadood beriisa ku shaqe kumaan ohan horta halkaa soo dhig saddexdii gadbadood wixii kaleanu qaybsanaynaah waxaaba dhici karta markii aad u dhiibtay saddexdan gadbadood markuu iibiyey in gebigoodiiba ay isku soddon doolar noqdeen ama konton doolarba ay noqdeen ma markan dambe aada xisaabtamaysaanna uu beriisku qaali yahay oo ninkani uu boqol doolar geliyey si uu saddexdii gadbadood uu u soo saaro markaa miyaanu ninkani dulmanayn beriis konton doolar qiimihiisu yahay baa loo dhiibay iminkana waxaa raasamaal laga dhigay beriis boqol doolara saddexdii galbadood horta halkaa dhig baa le bay noqdeen ba saddexdii galbadood faa'idaa ku jirta mise waa bilaa faa'ido ku jirta faa'iidadiibuu qeyb markaa iska qaadanayaa ninkii raasamaalka lahayo raasamaal ahaan loo qaato haddaynu dhahno xagga qiimaha hala eegana waxaa la yihi qiimaha laftiisa haddii hala eega la qiimihii waa iska qiyaas waxaad tihi maalan waxaa la siiyaa intaasaa la siiya waa ku kaa iibi ninkii oo aan weli waxbaba iibin buu qiimihii hadduu doono kor u kacaya ama hoos u dhacaya iyadoo aan weli wixiiba la iibinin marka qiimihii wax isaguna lagu kalsoon yahay oo la hubo oo boqolkiiba boqola isaga laftiisuna ma aha marka waa inaad ninkan lacag u dhiibtaa hadhowna aad lacag kula xisaabtanta toban kun oo doolar u dhiib ha ku shaqeeyo tobankii kun oo doolar halkaa dhig faa'iidadana inoo qaybi taas ayay markaa cadaaladii noqonaysaa wax kale laba ogola an yakuuna calaa naadin marka waa inuu lacag caddaana laysu dhiibay min adaraahimi wadanaaniiri waa lacagtii waagoodii la isticmaali jiray wa an ya'dana waa inuu u fasaxo rabulmaali ninkii markaa raasamaalka lahaa lilcaamili shaqaalaha fi tasarufi waa inuu markaa u fasaxo inuu markaa ganacsado oo ku tasarufo lacagtii mulaqa muطlaqan isaga oo aan waxba maaratay shardi ku xidhayn waa ku kaasa ku ganacso wixii aad ka ganacsanaysa aday kuu taallaa ma beriis baad soo iibin ma sokor baad iibin mulaq wuu sii daayey aw ama muu sii dayinoo umuu fasixin wax kastoo uu isagu jeclaadee fii maa laa yanqaicu wujuuduhu haaliban waxbuu u xadiday laakiin waxaa u xadiday waa fii maa laa yanqaicu wuxuu markaa ku tasarufi yihi wax aan kala go-aynin wujuuduhu jiritaankiisu wax aanu kala go lahayn haaliban sida badan waxaan inta badan kala go-in hadduu ihahdo maalan alaabtayda lacagtayda beriisu baad gelin kartaa beriiskii maasha alla u iska socdaayo inagama kala go waa caadi waa ansaxaysa laakiin wax wakhtiyada qaarkood la waayo oo kala go oo haddana la sugo haddii uu markaa u xadido waxaa la yihi taasi bay markaa waa sharkadeedii ma asaay qiraadkii ma ansaxayo maxaa yeelay ninkii waa loo diray wixiina wax haddana waxa weeyaan mar la helayo ma aha marka waxa weeye waa caqdi markaa harar uu ku gelayo hararkana horaa lainoogu diiday marka taasi iyaduna socon mayso waa inuu ama si mulaqa ninkii ugu diraa inuu ku shaqeeyo lacagtan ama uu wax u magacaabaa laakiin waxaas uu yahay wax inta badan la helayo oo aan la waayin wa an yashria lahu shardiga saddexaad waa inuu u magacaabo ninkanuu u shardiyo juz qayb macluuman la og oo min aribxi faa'iidada waa inuu ila faa'iidada boqol kiiba intaasaad leedahay marka waa juz juz waxaa loo leeyahay waxaa la diidayaa wax aan juz ahayn oo xadidan ku shaqee markaad waxa weeyaan shaqaysayn marka dambe markaynu xisaabtanno kun doolar baan ku siinaya wixii kalena anaa le faa'iidada kun doolar baan faaidada kaa siinaya wii kalena anaa taasi sax maaha waayo waxaasi juzkii la rabay maaha juz mushaaca maaha juzka la doonayaa waa boqoley ama wax lamida boqolkiiba intaasaad faaidada leeda waa in la yidhaahdo ama la yidhahdo faa'iidada rubuc baad leedahay faa'iidada nus baad leedahay waa in sidaa la yidhaahdo lakiin haddii tiro la qabto la yeeli maayo qaybtii haddana iyaduna waa inay macluum tahay faa'iidadan wax kaa siin doonaa waa inaan lays odhanin faa'iidada iyaan qayb kaa siinaya qaybta de qaybtaad waa intee waa wixii la sheego boqol kiiba labaatan baan ku siinaya boqolkiiba kiiba soddon baan ku siinaya nus baan ku siinaya rubuc baan ku siinaya saddex meeloodoo meel baan ku siinaya waa in sidaasi waxa dhowtoole xisaabta ku soo baxaya waa in markaa meesha lagu magacaaba wuxuu yihi wa an yashria lahu waa inuu u magacaabo juzan macluuma wax markaa xadidan yani la garanayo juz la garanayo oo midna ribci faa'ida ka mida wa an laa yuqadara bimuddati shardiga afraad u dambeeya waa inaan muddo lagu xadidin lacagtaa ku shaqee sanad haddii sidaa uu yidhaahdo waxaynu is eegaynaa sanad ku shaqey maxaad ugala jeedaa marka sanadkii dhammaado maxaa la yeelaya hadduu leeya waxaan ujeedaa sanadku markuu dhammaado waxba cusub ma soo iibin kartid laakiin wixii markaa kuu yaala waad de waxa weeyaan waad iibin kartaa laakiin wax cusub cusubood soo iibsanaysaa ma jiro hadduu sidaa leeyahay waa caadi markii sanadkii dhammaado wixii alaab u yaallay uun inuu sii iibiyo mooyaanu dee lacag u laakiin wax cusubo uu soo iibiyo yaa markaa ka xirmaya laakiin hadduu leeyahay marka sanadku dhammaade waxna ma iibin kartid waxna ma soo iibsan kartid taasi sax ma noqonayso maxaa yeeley waxaa dhici karta markii sanadkii dhammaado wixiio wada alaaboo aan lacagba lahayn sanadkii go maalinta maalinteedii la gaadho dee muxuu ka yeelayaa markaa alaabti markaa waa inaanu sidaa odhanin e waxa weeye wuxuu odhan karaa sanad sanad shaqeeyo sanadkaasi markuu dhammaado inaad wixii ku yaal sii iibisa mooyaane wax dambe soo gelinin taasi waa sax taa waa laga yeelay walaa damaana magdhow laguma le calal caamili shaqaalaha ilaa bicudwaan haddii aan xadgudbo mooyaan haddii uu xadgudub sameeyo de wixii uu ku xadgudbay waa laga doonayaa magdhowgiisi laakiin wax xadguduba haddaanu samayn wuu iibiyey wuu soo iibsaday wuu iibiyey wuusoo waa la khasaaray oo maxaa khasaaro agguu ka yimid oo dee alaabtii qayb baa qiimo dhacday ama alaab baa lagama iibsan waayo deetana dheydkeedii baa ku dhacay taariikhdii baaba dhacday dee alaabtii markaa halkaasuu khasaare ka yimid dee ninkii waxba lagu malay mar haddaanu isagu gaboodfal la samayn cudwaanna aanu samayn o xadgudub aanu samaynin lama odhanayo bal calaalaqal raasamaalkuu soo buuxe ma jirto haddii la khasaaro isna xooggiisuu khasaaray adna xoolahaagii baad khasaartay walaa damaana cala alcaamili markaa shaqaalihii magdhow laga dooni maayo ilaa bicudwaani inuu xadgudub sameeyo mooyaan wa idaa xasala ribxun wa khusraanu haddii faa'iide iyo khasaaraba dhacaan ninkii alaabtii qaybna xaggan iyo qaybna xagganoo qaybtii aggana waa lagu khasaaray qaybtii aggana waa lagu faaiidey jubilakhusraanu khasaarihii waxa lagu kabi biribci faa'iidadii ah, xaquma laha inuu yihahdo de khasaarahaana waa si allu u dhaco aniga waxba layguma lehe dee iska qaada raasamaalkeeda intana dee faa'iidadaasay soo saartay inoo kala qaybi isaguna xaqmayso lacagta laguma wada dhiibin waxba qaybtaa waa lagu khasaariyey qaybtaa waa lagu faa'iidey ma soconaysee wixii isku wada dar raasamaalkii lagu dhiibo oo dhamaystiran halkaa wixii soo harun markaa la kala qaybsanaya wey faslun fi lmusaaqaa halkana waxaynu ka gelaynaa almusaaqaadoo qiraadkay u egtahay laakiin qiraadku muxuu ahaa ganacsi buu ahaa halkani ganacsi maahee waa bustaan beer laga shaqaynayo bustaan geeda ku yaalaan geeda midheeya oo laga shaqaynayo deetana midhaha la wada yeelanayo weyaan musaaqaad waxaa laga soo jeexay waa saqigii waa waraabintii marka dee ninkan shaqaalaha ihi geedihiibuu waraabinayaa shaqooyin kalena wuu qabanayaae laakiin waxa ugu muuqan og shaqadiisa ugu muuqan og oo waraabkiiya iyaa markaa heshiiska noocana magaca looga soo jeexay markaa musaaqaad baa la yidhi waay walmusaaqaatu haddaba musaaqaadku in markaa waraabinta geedaha caqdi iyo heshiis lagu galaa jaa way bannaan tahay cala anakli waalkarmi laba geedoo keliyay bannaanta labadaa geed waa maxay waa geed timiraadka iyo iyo geedka canabka karmigu waa geedka canabka carabiga dee magac buu leeyahay geedkiina magaca buu leeyahay lakiin af soomaaligeennii midhihii iyo geedkiiba waa isku hal magacu timirta geedkiina timirun baynu odhanaynaa midhihii soo go waa timiru geedkii gobka ahaa geedka laftiisiina waa gob midhihiisiina waa gob laakiin sidaa maaha af carabiga geedkuna magac buu leeyahay midhihiisuna magac bay leeyihin marka geedkii gobka ahaa dee waata shajaratu sidri baa la odhanayaa sooma midhihii kasoo go-ayna maxaa la odhanayaa nabqi baa la odhanayaa nabq mararka qaarkoodna geedka laftiisana waa la idhahdaa waa lagu ilaaqi karaa lakin waa midhihii nabqiga timirtii waa midhihii soo go-ayay geedkii ay ka soo go-ayeenna maxaa la odhanayaa nakli baa la odhanaya cinabkii waa midhihii geedkiisiina karmi baa la odhanaya markaa labadaa geed geedkaa timirta iyo geedkaa canabka labadaa geed uunbaa caqdiga lagu wada geli karaa inaad intood in shaqaalaha tidhaahdo warniyow ka shaqee hagaaji biyaheeda iyo wixii ay u baahan tahay ka shaqee wixii midho ka soo go ayaynu nus iyo nusu kala leenahay ama saddex meeloodoo meel baad leedahay ana labada meeloodoo soo hadhay baan leeyahay waa ku kaa markaa ninkani mushahar kale male shaqo kale male qiraadkiina waa la qiraadkii lama ogola ninka in mushahar loo qoro inaad tiraahdo dee dukaanka biilkana ka qaado oo maalintii konton kun ka qaado wixii faaidadana hadhow aynu qaybsanaynaa lama ogola waxaasi sax ma noqonayso ama aad tirahdo bishiina boqol dollar baan ku siinayaao de mushaharkii xaafadda ku kala dabirto markuu sanadku dhamaadana waynu xisaabtami doonaayo de markaa faa'iidada ayaad wax ku leedahay inaad sidaa kula heshiiso lama ogola kanna waa sidoo kale oo ninkan waxaad leedahay dee noloshaada adaa daberaya midhahaasi markay soo baxaan baynu inagu xisaabtamaynaayo adna qaybtaada leedahay aniguna aan qaybtayda leedahay inta ka horeysana waxba iskumeli saas wey wlmusaaqaatu jaa-izatu musaaqaadkii haddaba way banaan tahay cala anakli walkarmi labada geed bay ku banaan tahay walahaa laba shardi iyaa u xidhan axaduhumaa shardiga koowaad an yuqadirahaa bimuddatin macluuma tani mudday u baahan tahay in muddo la magacaabo oo la yidhaahdo maalan shan bilood ka shaqee geedaha ilan intuu ka shaqeynaya haddii kale haddii aan lagu heshiin kaa hore muddo uma baahnayn oo xoolahan ku shaqeey baa la yidho faaiidaynu wada qaybsanaynaa dee shan maalmood markuu shaqeeyo hadduu doono hadduu yidhaahdo aynu haddaba xisaabtanno waa caadi waa la xisaabtamayo raasimaalkiina wuu dhigi wixii faa'iide ahna waa la kala qaybsan toban maalmood hadduu shaqeeyo waa la mid bil hadduu shaqeeyo sanad hadduu shaqeeyo ilan faa'iidadii waa wax isaga shaqadiisii ku xidhan laakiin halkan mudday u baahan tahayoo dee faa'iidadii wax ninkan shaqadiisa waa waktiga ilaahay midhaha soo saaro marka waa in muddo la sheego haddii waxa weeyaan aan muddo la sheegin oo shan maalmood markuu shaqeynaya u ihahda haddaba aynu xisaabtanno maxaabadda lagu xisaabtanay meeshii waa midhaha la sugayaa midhihiina afar bilood inay u dhiman yihiin baa laga yaaba wathaani markaa muddadaasi sheekhu inoomu sheegine muddadaa waxa khasaba waa inay noqoto muddo loo malaynayo midhuhu inay ku soo go-ayaan laakiin haddii uu yidhaahdo saddex bilood baan musaaqaad kugula galay la og yahayna midhaha geedkani inay u baahan yihiin lix bilood inta ka horaysa aan midho jiraynin caqdigu ma ansaxayo waa in muddo ninkan loo qabto muddadaa loo qabtayna ay tahay muddo midhuhu ku soo go-aya wahaanii shardiga labaad an yucayina lilcaamili ninkan shaqaalaha waa inuu u magacaabo juz-an qayb macluuman la og yahay oo min ahamarati midhaha ah waa sidii qiraadka oo kale waa inuu yidhaahdo boqolkiiba toban baad midhaha leedahay boqolkiiba labaatan boqolkiiba soddon boqolkiiba konton ama nus baad leedahay ulus baad leedahay rubuc baad leedahay sidaa waa in markaa heshiiska lagu galo uma alcamalu fiiha calaa darbayn markaad haddaba taa ogaatay shaqadii haddaba laga qabanayay geeduhu waa laba qaybood camalun yacuudu nafcuhu ila ahamarati camalinna waad odhan kartaa waad ka bedeli kartaa camal faa'iidadiisu ay midhaha u noqonayso fa huwa cala alcaamili kaa shaqaalaha laga doonaya wa camalin iyo shaqo yacuudu nafcuhu ila alardi faa'iidadiisu dhulka iyo iyo markaa waxa weeyaan geedka laf ahaantiisa iyo ilaalintiisa ay markaa u noqonayso fa huwa calaa rabbi lmaali kaasi ninkii beerta lahaa iyaa laga doonaya shaqadii beertani u baahnayd oo dhammi shaqaalaha ma saara shaqadii beertu u baahnayd oo dhammi ah saaran wixii midhaha kobcinaya ee midhaha wanaajinaya ila waxaa lagu shuraakoobay waa midhaha ninkani markaa shaqadiisii xooggiisii buu gelinaya ninkana geedkuu leeyay iyo beerta marka haddaba wixii midhaha wanaajinaya sida in dee la waraabiyo oo laga warhayo oo cayayaanka laga ilaaliyo oo maalan geedihii geedkii markaa laga jarjara laamihii dhibaatada keenayay ilan waa in jirfiqyada iyo qoryaha yaryada hoosta ka baxaya iyo waxaa ka soo hoos baxaya iyo haramayn bay yidhahdeen qoryaha maarata waxa weeye beeraley waxaa midhaha waxa weeye faa'iidadu ay ugu jirto shaqaalaha laga doonaya wixii geedkan jiritaankiisa iyo dee beerta asal ahaanba ay u baahan tahayna waxaa laga doonayaa sida in ceel la qodo oo kale iyo in janreetarkii biyaha soo tuuraya la keeno waxaasi waxa ay saaran yihiin ninkii beerta lahaaba taana laga doonay iyo in dayr lagu xidho beertii oo kale in dayr lagu xidho ninkii shaqaale xaq looguma laha ninkanaa laga doonaya inuu meesha uu markaa dayro ninkan isaga waa wixii midhaha wanaajinaya wixii laga raba faslu fi lijaara halkanna waxaynu ka gelaynaa kiradii wa kullu maa wax kasta oo amkana alintifaacu bihi ay ay suuragal tahay in lagu faa lagu maarata waxtarkiisa waxa weeye la qaato yani wax lagu qabsado maca baqaa'i caynihi isagoo isagu jiraya inaad wax ku qabsato aad waxtar ka wax kastoo ay suuragal tahay saxat ijaaratuhu ijaaradiisu way asaxaysaa wax kasta oo lagu intifaaci karo yani manfaco lagala bixi karo manfacaduna waa wixii aan la taaban karin sida gurigii deganaanshihiisii gurigii manfacaad ka helaysaa laakiin waxtarkaad ka helaysaa waa maxay de inaad ku nasato inaad degto inaad seexato inaad alaabtaada dhigato laakiin ma aha waxaad guriga kala baxaysaa wax caynahoo la taaban karaya maaha marka maxaa meeshan ku baxaya wixii aan waxa weeye manfaco lagala baxayne cayn lagala baxayo imika inaad hashaadii kirayso oo tirado qof maalaya aad bil baan kaa kireeyo bishaa adigu maal may bannaan ma bannaan ma banaano maxaa yeelay markuu muxuu ka soo saaraya hashi dee caano waa daato iib baa kara ma gasho waa iib waxaad samaysay maxaanad iibisay bisha soo socota caanaheedaad iibisay taasina wax banaan maa hadda wax jirin baabad iibisayba oo aan weli la helinba taasina mid banaan may ahayn markaa gurigan deganaa guriganaan kaa kireeyey waa la deganaanaya gaarigaan kaa kireeyey waa lagu adeeganaya laakiin isaga wax lagalama baxay wa lagama goosanayo markaa taasaa markaa saas ayaa loo kirayn karaa sidoo kale beertii bustaankaagii inaad kirayso oo nin aad tirahdo sanadkan adigu ka shaqaysa geedaha waa geedihii aniga kiro un isiiyo laba kun oo dollar isii sanadkaana adigu geedahaas ka shaqayso wixii midha kaaga soo go-a adigaa iskale arrin banaan maaha waa xaaraan weeye maxaa yeelay midho aan jirin baad ninkan ka iibisay wey meeshan kira ma jirte ninkan midho aad ka iibisay midho aan jirin baanad ka iibisay markaa taas iyadu ma banaanaanayso wa kullu maa amkana alintifaacu bihi marka wax kasta oo waxtar laga heli karo maaha shay lagala baxayo waa waxtar un xoog yani manfaco ama deganaansho ha noqoto ama xooggiisaba ha noqoto ilan qofkii oo kale maalan adiga waxtarkaagii inaad naftaadii kirayso waa la ogolyahood bil markaa shaqaale iska dhigto ila shaqaalanimadu markan qol lagu shaqaalaynayo naftaadii baad kiraynaysa oo qofkan shaqaalaha ah waynu dee lafdigu baa lagala baydhay lakin caqdi kolkuu leey qofku anigu caqdi heshiis shaqo marka laynu leenahay buyuucda ku arki maysid wax la yidhahdo caqdul camal cuquudda aynu hadda aynu marayno oo dhan arki maysid caqdi la yidhaahdo caqdul camal wax la yidhahdaa ma ee waa maxay caqdul ijaara buu gelaya culamada maalikiyadu laba lafdiba isticmaalo lafdiga kiraa iyo lafdiga ijaara isticmaalaan marka ijaaro waxay u isticmaalaan dadka kiraana wixii aan dadka ahayn bay u isticmaalaan marka waa isla midkii uno waxa weeyaan qofkani caqdulijaaru ayuu ku jiraayo waa qof ajiiro weeyaan maca baqaa'i cayni iyadoo cayntiisu ay baaqi noqonayso wax kasta oo markaa manfaco laga helayo saxat ijaaratuhu in ijaaraa way banaan tahay qofkii inuu isagu is ijaaro ayaa banaan inuu markaa awrkiisii ka ijaaro dad markaa wax ku qaadanayo way u banaan tahay cid isticmaalaysa gurigiisii cid degaysa waa saas idaa qudirad haddii lagu qadaro lagu jaangooyo manfacatuhu waxtarka maaragtay waxa weeyaan la qaadanayo biaxadi amreyn laba arrimood mid ahaan waxtarkan qofka laga kiraynayo waa in lagu jaangooyo bimuddatin aw camalin ama muddo ayaa lagu jaangoyn ama camal iyo shaqo muddadii maalan gurigii waan kaa kireeyey bil baan kaa kireeyey gurigan sanad baan kaa kireeyey waa saas marka madhabku ogolaan maayo guriga waan kaa kireeyey bishii intaa iska bixi waayo gurig markaa inteed kiraysa gurigani waad kiraysay soo ma muddo intee leeg baad kiraysa kolkaa tir guriga waan kaa kireeyey bishii laba boqol baan kaaga kireeyey muddadaad karaysay waa imisa ya m gurigaasi ma bil buu karaysan yahay ma sanad buu karaysan yahay ma laba bilood buu karaysan yahay waxba maad sheegin soo ma sidaa madhabku ma ogola ma ogola laakiin de imika sidaynu ku dhaqanaaba waasbada sidaa soo ma marka saddexdii madhabe kala ogolo waxoogaa dadka ku adkayn mayne kol haddii xadiisla khilaafay aanu jirin dee camalkiina uu sidaa iska wada noqday odhan mayno wixii waa wada baailoo dembi baad ku jirtaanoo wax aan maaragtay bannaanayn laakiin eh, way fiican tahay haddii qofku ka taxaduro oo sidii uu markaa u bedeli karayo markaa sanad walba caqdi heshiis saxeix tirahdaa sanad baan kaa kiraystay guriga eh, calaa bil intaasaa kiradu noqonaysa sanad baana kaa kiraystay markaa wixii wuxuu noqonayaa wax muddale hadhow markii markaa sanadkii uu dhawaado waad odhan kartaa haddana sanad kaleaan ku darsaday soad garan mayse ijaarada saxdii waa macallinkii markaad shaqada u qaadanayso waxaad tidhaahdaa hal teeram oo afar bilood ah baan ku shaqaalaysiiyey sanad baan ku shaqaalaysiiyey laakiin eh, okay waan kugu qancay shaqaalahaan baan kugu qaatay bishii waxaan ku siinaya mushahar intaa ninkana shaqaynaya waa intee markaasuu maalinku doona dhaqaaqaya markaas ardaydii laisku yacyaacayaayo macalinkiiba meesha ka tegay la leey lanna marka horeba la wada gelay ma jirin oo markaa waxa weeye qofkii mulsim ku noqon marka waa in markaa waxa weeyaan muddo la sheego in muddo la sheego wey biaxadi amreyni laba arin mid ahaan ayay ku asixi bimuddatin in wixii muddo loo qabto waan kuu shaqaynayaa muddo intaa leeg baan kuu shaqaynayaa guriga waan kaa kireyey muddo intaa leeg baan kaa kireyey gaariga waan kaa kireyey muddo intaa leeg baan kaa kireyey markaad muddadii sheegto inaad tiraa calaa maalin intaa bixi lagu diidi maayo calaa bil intaa bixi laakiin muddada waxaan caqdigan uu yahay waa in la sheego aw camalin haddii aan muddo lagu jaangoynin waa in shaqadii lagu jaangooyo oo maalan waxa weeyaan waan ku shaqa ii shaqee oo gurigan ii dhis halkan guri noocaasoo sidaasoo ilaa intaasoo dabaqa ii dhis markaa dee muddo maanta kumaydaan heshiinin maxaad laakiin ku heshiiseen camal oo goorma ijaaradan dhammaanaysaa markii gurigaasi dhammaado markii dhismuhu dhammaado shaqadii ay dhammaato ayaa markaa caqdigii dhammaaday bay noqonaysa in labada laysu geeyana lama ogola guri ii dhiso laba bilood ku dhis guri ii dhisoo bil ku dhis lama ogola waliba madaahibta islaamka badankoodu ma ogola wa wax yaroo khilaaf khilaaf yaroo madhab madaahibta qaar ku jira ayuunbaa la helaya laakiin afarta madhabba sida u rasmiga ah waa inaanay arrintaasi bannaanayn gurigan ii dhiso bil iigu dhis ama laba bilood iigu dhis ama saddex bilood iigu dhis waa sida hadda qandaraaska iyo waxyaalaha aynu qaadanayno lagu sameeyo arrin markaa waafaqsan fiqigii islaamka bedidiisa ma aha labada inaad isu lama ogola ama muddo qabso qofka wa tiraa dhismaha iga shaqeeyo waan ku shaqaalayna dhisma inaad iga shaqaysaan doonaya kulba meeshii aan doono aan kuu dirsado sanad baad markaa shaqaala iga shaqaynaysa dhismaa iga shaqaynaysa ama bil iga shaqe ama aad ku tiraahdo maalan eh, gurigan ii dhis markaa markii gurigu dhammaado unbaa qofkaa kala tegaysa maxaa loo diidayaa labadii in laysu geeyo dee ninkii isagoo dadaalay baa laga yaaba inay muddadii dhamaatay isagii shaqadii dhammayn madaxaa gelaysaan soo maa muran baa imanaya lama ogola marka wailaaquhaa yaqtadii tacjiila اujra buu yihi wailaaquha hadii layska ilaaqo aan hadda wuxuu ka hadlayaa markaa goormaa ujradii ama mushqaalid qofkani mushaharkiisii ama ujradiisii goormuu yeelanaya wa ilaaquhaa haddii la ilaaqo caqdigii heshiiskii ijaarada oo aan la sheegin waktiga ujrada la bixinayo yaqtadii waxay arintaasi keensataa tacjiila اujra inuu ninkani ujradiisii hadda leeyay waxaa tihi gurigaan kaa kiraystay calaa bil waxaan kaaga kiraystay laba boqoloo doolar maba aad sheegin goormaa la bixinayaa adaba calaa bil waa laba boqoloo doolare laakiin goormaa la bixinayaa ma bil kasta horaanteedaad bixinaysaa ma bil kasta aakhirkeedaad bixinaysa ma imikaad wada qadimaysaa miyaad wada akhiraysaa xagga dambe ka bixinaysa waxba maad sheegin marka xaq buu le inuu ku yidhaahdo de gurigiisu sanad igamaad kiraysan oo sanadkiiba laba bilood laba boqol igamaad kiraysan waa laba bilood min laba ku dhufo waa laba kun shub hadda laba inuu ku yidhahdo xaq buu kuugu leeyahy kol haddaanad sheegin waktiga aada bixinayso oonad qabsanin iib unbay la mid tahay mika hadaad gaariga iga iibi oo dollar iga iyo waa yahay oo sidaa un lagu kala tegey tobankii kun goormaa lagaa doonaya de waa hadda soo kiradiina waa saasoo kale haddaan muddo la sheegin haddaa lagaa doonaya xaq baa lagugu leeyahay imikana siin lagu hahdo lacagti laakiin marka hore waa inaad fejignaato oo haddaad muddo qabsanayso aad marka hore marka muddadii aad qabsato ilaa an yashtarida ta'jiila waa kaas haddii uu qofku shardisto uu dhigto shardi ah dibdhig mooyaane oo muddo uu qabsado uu yihahdo muddo heblaayo iyaan bixinaya markaa muddadii uu dee wuxuu yidhi laba bil kasta kaa kiraystay oo bil kasta aakhirkeeda la bixinayo ama bil kasta awalkeeda la bixinayo ama marka sanadku uu dhammaado la wada bixinayo markaa de waa caadi wey walaa tabطulu اijaaratu ijaaradu kuma burto bimowti axad اlmutacaaqidayn labadii caqdiga wadagalay midkood oo dhinta kuma burto maxaa yeelay waa caqdi laazima baa la yidhahda caqdun laazim min aarafayn guriga iga kireeyo laba boqoloo dolar igaga muddo sanad ah iyo waa yahay baa istiraahdeen waabay waajibtayba waaba laazimba xataa khiyaarulmajlis male marka ninkan wuxuu aq u leeya inuu ku yihahda hadda iigu shub labadii kun iyo afartii boqol haddii midkiin dhinto ma burayso kiradii waa sideedii kii guriga lahaabaa dhintay warasadii xaq uma lahaa inay hadan ninkii caqdiga kula galee iskaga bax guriga ma jirto ninkani wuu mutaystay sanadkaa inuu dhammaysto wa tabطulu waxay ku burtaa bitalafi اlcayni اlmustajara in ay talafto oo ay markaa baaba'do wixii la kiraystay gurigii baa dumay ama gaarhigii baa burburay haddii wixii la kala kiraystay uu dumo u baaba'o caqdigii ijaaradu wuu buraa deetana waxaa la xisaabinayaa uun muddadii aada isticmaalaysay intaasunbaa kiradeeda lagu leeyahay wixii dambe lagugu male haddii aad hore sii wada qadintayna wixii dambe waa lagu soo celinaya walaa damaana cala ajiiri ninkan haddaba meesha waxaan kiraystay magdhow lama weydiiyo ilaa bicudwaanin inuu isagu xadgudub sameeyey mooyaane gurigii markaad kiraysato guriga wixii ka duugooba iyo wixii si alla ugu yimaada adigu magdhowgiisa malihid ninkii lahaabaa guriga markaa weyaan ka baaba'ay wey adiga maxaa lagu weydiinaya wixii xadguduba ciyaalkaagiibaa gidaaradii wa ku qorqoray de waa inaad hagaajiso ama wiii abcan yani waa inaad bixiso waxa weeyaan qiimaha dhibaatada ugu keensanayo waxa ay sameeyeen iyaad markaa bixinaysa sharcigu sida uu wau maaragtay magdhabo lafteeda inaynu baranaa waa muhiimo qofkii haddii uu qolofridaba gurigii lama odhanayo dib u rinjiye oo rinjiyeyn laguma laha laakiin waxaa lagu leeyahay gurigiibaa la qiimaynayaayo bilaa rinjiya oo sidan u qolof dhacsan iyo isagoo rinjigii lehoo waxa weeyaan sidii uu markii hore ahaa ah deetana qiimaha inta udhaxaysa iyaa qofkan lagu yeelanaya guriga ilowla waa inaad rinjiyeyso markaad ka baxayso sideedabay u qaldan tahayba iyadu xataa hadduu qofkan xadgudub geeyey rinjiyen laguma lehee qiimaha isdhaafay iyaa qofkan lagu leeyo wax arshi la yidhaah iyaa lagu yeelanaya haddii uu iska duugoobo rinjigu lagumale ninkani de inuu rinjiyeeyo si ma duugooba isagaa duugeey heshiisna lagulama sii geli karo waa inaad sidaa uu yahay isagoo ah ka baxdo baail weey waayo waxaan waktibaa ku socdo oo kullu man calayha faan sidan dadku u gaboobayaan baa gurigu u gaboobaya marka waa dulmi in qofkii la yidhaahdo sidii uu ahaa waa inuu ahaado dulmi weeye wixii gurigu uu wato xataa laydharhkiisan gurigii marka lagaa kira leerhka waa in laguu geliyo soo maha hadii leyrhkii isticmaalkii caadiga ahaa uu ku gubto waa in lagaa soo bedelo waa in lagaa soo bedelo imika maalan oo kale ka soo qaad hudheer aad kiraysatay haddii leyrhkii gubto qolada hudheerka maxay samaynayaan soo kuma bedelayaan dee guriga ad kiraysanaysa waa saasoo kale un kolkaad gurigii kiraysato wixii marka horeba ay ahayd ninka guriga leh inuu ku hagaajiyo hadduu imikana si alla u xumaado isaga hagaajiya laga diciyaal kubad ku dhufteen way kala jebiyeen dee markaa idinkaa laydinka doonayaayo idinka iyaa magdhowiisa laydinku leeyahay wsala اllah waslm alى nabiyina mxamed wallah aclam